taala anhu auriy al rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kagoolay arheyayta abirni in waram alaylata ogataay reyaytu may baragay alaylata ogataay rajulayn lam rajul yarag rajulayn kaas oo atayaa seeden oo ni anila seeden ataya atayaa kooyen oo ni anin kooyen ila koreen o ashajarata geedawin ila koreen fadakala rajulenka geliyeen ni ani geliyeen daaran ay geliyeen hiya daartiyeede axsana winaag badan wa aflalo falo badan lam ara ananang aragna gabdo welishe axsana winaag badan daaran minha min adaari daartaas wanaag badan anang aragna qaala lamadi rajul meeli geliyen ma yarehna ama hadihi tan adaaru daartan tan e fa daaru shuhadaai fahiya hiya daaru shuhadaai shuhadada daartoodu ay rawa lbukaariy bukaariy xadiidka nagriyey wahuwa xadiidka baclon bacd way bacdigaaso min xadiiin xadiid shakwaadi xadiidkaasoo dawiilin dheer fi fi lxadiidi may kasugnaaday anwaac lcilmi cilmo noocyaalshay iya kasugnaaday sayati huwa xadiidka suge waana ninka oy doonay fi baabi tacriimi lkadibi been been xaarannimadiye yani waa kay baabshee ninka kaoy doona insha allahu taala ilahay hadi wa wacan samurata radi allahu taala canhu qaala samura may ka goole qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagoolay faaytu maaragay alaylata okata analideelmiyaay rajulayn lama rajul yaaragi rajulayn kaas oo niyaan oo niyaanilaseeden fasacida koreen oo biyaanila koreen ashajarata geedo ila koreen faadakalaa lamidi rajul niyaanigeliyen daaran ay geliyen hiya daarta axsano wanaag badan waa falo fal badan daar eedin wanaagsanoo waan eedin fal badan yay geliyen wa lam ara ana anang aragna qabda welideyn aragna axsana wanaag badan lam araanang aragna abdo uligay daaran daaran aragna daartaas oo axsana wanaag badan minha min adaari daartaasoy daarka wanaag badan wuligay arag miyay geliyen qaala lamidi rajul ma yareeno ama hadihi tan adaaru daartan tan e fa fadaaru shuhadaai fahiya daartan tan e daaru shuhadaai dadka shuhadada o ilahay dartisan dhimadeen daartiyosadan fayla tan e sa yareen macdushaaisu kalkun shahiidintaas shuhadadaasoy daartiyo fadilat ljihaadka le maana jihaadka hadis shahiidnimadilakaelay rawa lbuaariy buaari adidka wuriye wahuwa adidka baclun baclu ay min xadiisin adisa kuaad adidkaasoo dhawilin dheer fi fi adid adidka fishay may kasugnaadey anwaac lcilmi cilmu noocyal shay kasugnaadi sayati huwa adid kusuge waa ninkoy doon fi baabi tacriim lkadibi been xaaragnimadeeda baabsha ninkoy doon insha allahu tacaala wacan anasin radi allahu tacaala anhu ana uma uma rubayic binti bint albara wahiya uma rubayicdaasoy umu xaarisata binu suraakata waa caarisa binu suraaka saxaabigo leeraay shahiidka hay aris waa yata seetay annabiya nabadan seetay sala allahu alayhi wasalam fagaala meertay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo alaa tuxadisu antaada misheekoyaaso ni an minsheekoyaaso can xaarisata xaarise shamiinku sheekoyaaso wa kana huwa xaarisag may aaday kutila ad kutilati lidiliya haadi yawma badrin fi gazwati badrin gazwat baderki lidiliya haadi kalkum fain kana huwa xaarisa hadii iya fi ljanati jina kasugan markaasay sabartu sabare wain kana huwa xaarikati haday ayra dalika kaas keyrsi haday jinanka jarneena ijtahadu dadaalay aleyhi ala alxaaris bilbukaai boranka dadaalay insheeg barikey meelseed insheeg baseerti mana faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay ka gooley ya uma xaarisa xaarisa aadisoy inaha ina alkisata kisad maybua jinaanun jiniyaal ay wa ina bnaki unugaana saala huwa ibnagmayasiibey alfirdosa janadin sarayka laclaa sarayka janat lfirdos erayasiibiyu harika shahiday oo jini galay ha weliba jinatinka sarayka kajar waay ee kolshin ree sabar sawa albukaariy bukaari hadii uriyey waan anasin anas bin malik radia allahu tacaala canhu ana uma rubayac uma rubayac binta albara bara arisi sahaytiye wahiya um rubayacda umu xarisata bin suraab xarisata bin suraab saxaabigo leraayey bederka shahidi aagis waaha yatat nabiy nabigan seeti sala allahu alayhi wasalam fagaalad meerta ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo alaa tuxadisu antaad min sheekoyaaso nian minku sheekoyaaso an xaarisata arikay xaarise minku sheekoyaaso arikay dhimadi minku sheekoyaaso jihaadka adkiilabaayreda geeriyooday wa kana huwa xaarisaga may haaday utila kad kutila kilidili yawma badrin fi gazwati badrin gazwatu bedr sanadkii lamaadi jirid iyaan beder yani kaswada islaamka horeysa sharaf badnayd meela ka shahiiday meela ka dhimida kalku arikay intaseedyalet mana fa in kaana huwa arikay xaarise hadii fi ljanati jina kasuganya koley bedera ka shahiidahin jina hadi ka jaro markaasoy sabartu sabra erti wain kana huwa xaarise arikay hadi gayra dalika almadkuuri kan hadila shay keyrsa iya jinanka jarneena ijtahadtu dadaale caleyhi ala xaarisa xaarisa arikay korshayan dadaale fi boran badiya eedanka ka boray in sheegarti meel xaridisata faqaala nabiyuna umay ka goray sala allahu alayhi wasalam yaa uma xarisa xarisa aadisoy inaha ina alkisata kisada maybua jinaanun jinyaal waay janat lfirdos iyo janatu cadnin iyo jinyaalka magayaalsha badayin jinaanun jinyaalo siya jinwa fi ljana fiisha haadeen wa ina bnaki onogana asaaba huwa ibnaga oo xaarisa e may asiibay shahiiday alfirdowsa janadii firdos leerayaa sibi alaclaa firdowsaso alaclaa saray jinyaalka tinka fal badnaayta insarayt janadaas asiibi firdosa maybua aclul janaan a jinyaalka tagan sarayto hadii tuugadaasan jina tuugadaasan jinatulfirdosay tuugada wari rasuulka sala allahu alay salam kawaama yura xadiiska albukaariyo wacan jaabirin radi allahu taala canhu qaala jaabir may ka golay jiya bi abi jaabir awshay cabdillaahi bin xaram alera cabdillahi bin camar bin xaram jiya bi abi awkay cabdullahi analakoi ila nabiy analakoi sala allahu alay wasalam wakad muftilahaal kad muftilahaal lasoo rohmaayey bihi biabi aawkayna yani lasoo rohmaayo fawulica may ladijiyey bayna yadayhi ah yaday nabiya ladiji fadahabtu tabi akshif ana feedaw can wajihi waji abi aawkay wijishay feeda wataway fanahani gawmi tolkaya oo reebeen faqaala nabiyuna omay ka goray sala allahu alayhi wasalam ma zaalat lmalaaikatu malaaig mazuulna tadilu hoosayaas hu e waakay kay abika aawka malaaig hoosayaas biajnacatiha garbooshen hoosayaas nusulna oh, waay oo si laraado lagiciyi hata malaaigdi ilaahay an hoosayahas lanka awka shahiid nagadi sa yariyali rasul jaabir hadala jaabir bin cabdillahi radialahu taala an kaala jaabir may kagole ansaari waji abiabiya awkayle lakoy awshay cabdullaahi oh, e wala lakoy oo xoogaa laka dilay ka shahiiday ila nabiy nabaga lang lakoy sala allahu alayhi wasalam awkay ah, o oh. yani dhimadiiy shahiidiya linsheenay rasuulka hortiisa la dhigi ladumusila la suurohmaayay bibi abi awkay ah, la suurohmaay sanka gooy yani galanto gooy ligto gooy magaalku fiig saas oo kala weli nasuur humaaye yani waa kay lalakoy fa wadica abi a ka ladijey bayna yaday yaday hortisa la dhiki kusoo shahiid meelyaal iyo meel rasuulka hortis la dhiki fadaabtu an kolkan tabiyari jaabir waay abshifu an oo feedo fadaw an wajihi ee walku rumaayo walaagasa dheegay koy wijishay fiiriy si wijishay eesan kasilinka gooy sikal koy fiiriyay gali fadaabtu tabi abshifu an oona feedaw an wajihi waji abi a ka wijishay fanaha may reebenani ana gomi tolka oo reeben dhaafan fedomis sayid infedo dhaafa liyari mana faqaala nabiyuna nahu may kagolay sala allahu alayhi wasalam usku dhaafa hadi fadaw fiiriyo may welay ma zalat ilmalaaikatu malaaig mazuulne tudilu hiya malaaigda n hoosayaaso yani wa kay cabdallaahi n hoosayaaso malaaig mazuulne biajanihatiha cabdullah jaabir asi cabdullahi a yani tudilu n hoosayaaso abika oo kalena arko ma zalat ilmalaaikatu mazuulne tudilu hiya malaaigda n hoosayaaso yani cabdالlahi hoosayaas muzulne biajnicatiha ajnicat lmalaaika malaaigdi garbooshen hoosayaas muzulne malaaigdi ilahi hataan hoosaya hayse lankan shahiidka walba dhimileed arkoona kugaado dhan walan hoosaya isku dhaafa saleri mutafaqun aleyh falilu kalkun shuhadada faliladiyo iya ka dhax jirnay can sali bni xunayfin malaaigdi ilahi hata inin hoosayaas lang aragaan wacan salin si raadalankey wa wacan sali bni xunaynin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka golay man gofala gofkiisa ala huwa manka allaha taala ilahi su-aal ashahaadaa shahinimo suaal bisidki fognimo kasuaal ballag allahu ilahay deersiye mankaas manaazila shuhadaay shuhadad manziliyaalkoodiyo deersiye way maata walaw maata huwa mankaas way haba geeriyoodi calaa firaashi firaashima mankaas firaashe korsi habka geeriyoodi rawaa muslim iyo waxdiiskana wariyey ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gooli man gofal gofki saala huwa manka suaalo allaha tacaala ilahay suaal ashahaadata shahiidnimo suaalo shahaada suaal ilahu shahiidnimo isero shahiidnimo suaal bisifin rung nakaso-aalo galbishayna rung ku ata balaga allahu ilahay deersiye humankaasa deersiye manaazila shuhadaay shuhadado oh, ilahay tartisandhamadan mansiryaalki dadyaalshoo deersiye oh. jinadiya usamagale dadyadiyo deersiye eh. wain maata walaw maata huwa mankaas haaba geeriyoode oh, fi calaa firaashi firaashima manka firaasheed kageeriyoode oo dirirbaalka gee o kitaal fi sabiilillahi bay kadhimane firaasheed kageeriyoode deersiye wa ilahay mansilshay rawaa muslimun nida fayle nafsiye eh. faidilatu maanaa nidaas lankaasniyooday in yani shahiidnimadaaso ilahay su-aalays rawa muslim muslim adis wuriye an anasin radi allahu taala an qala anas may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka golay man kofal kofki dalaba huwa man ka dalabo ashahaadata shahiidnimo lanki dalabo saadigan xaala kawnihi saadigan haalay ki run sheegaw amanta dalabahayan dalabahayan runtisku ato ucdiya la siye ucdiya huwa mankiya la siye a shahaadadiya la siye walow lam tusib hiya shahadidi habayasimne mankaas habayasimne oo melilkishahiday habayseene oo marbusuta shahaadadaas weydiyaay heleelay ajarshay heleelay wa man dalaba lanki dalabo shahaadata shahaada raadiyo saadigan cala kawni saadigan harikirun sheega ucdiya huwa mankaasi walsiye ha ashahaadata lasiye walow lam tusib hiya shahaadadiede habayasinehu mankaasoy habayasiine walsiye le ajarshe awa muslim muslim adiis wariyey وan abi hurairaa radi alahu taala anu gal abi hurara may golay gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay ma yajidu shahiidu lanka shahiidka mehelaw min masjid atli dil taabishadiya mehelaw ilaa kamasadi oo kala hele yajidu axadukum axadkin an helaayo min masjid karsati dhuuru ganice taabishadi an helaw maayn sikalman helawaay rawa tirmidiy xadidka wuri waqala tirmid mer xadidun hada xadidun xasanun darjidi sasan saxiixun o saxiixun ama saxiix wa an abi hurairata radi alahu taala anu gal abi hurayr may golay qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilah rasulki may ka maa yajid shahiidu lanka shahiidka ma helaw min masi lqatli dilka lahaw shay min alami lqatli dilka xanuun shay ma helaw ilaa kama sidi oo kale la hele yajidu axadukum axadkin helaayo min masi lkarsati min alami lkarsati dhuuridi ganinshan hela oo kale hele wa dhuuri ganiinsha wala dareema walwiino saasena saas oo kale mahele ma dareelo walba ma dareema mana marki onayo yani walaha kaso odaano yani saas oo kale ba ruux lakugaade walbu soon dareegna la ruux lakugaade a maayo wal xanuun iyo ahi yani wa ka mehelaa lilay masalan laa yajidu shahiidu lanka shahiidka mehelaw min masi lqatli min alami lqatli dil xanuunkeeda heshe mehelaw ilaa kama sidi oo kale hele yajidu axadukum axadkin helaayo min masi lkarsati min alami lkarsati dhuurida ganiishe xanuun sheelaw oo kale hele a wal yara xanuun saase ma eh kalka xanuun dambo ma dareema madala mise walba xanuun dareennala si shay yani ruuxda kugaade hawa tirmidiy tirmidiy xadiis uriyey waqala tirmidi may gole xadiian hada xadiian hasan tarjii hasan saciin saciin waan cabdillahi bin abi ofa radi allahu taala anhum ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam fi bacdi ayaamihi ayaami rasuuli rasuulka ayaamtis bacdigoodi alati ayaamtaasoo lagyahu rasuul kulumay fiha fi layaam alcadu adol kulumiya intadara nabiy nabu sugi xata maalat shamsi didintin kuilata uma qaama nabiy nabu fi nas dadka dhadiy ogumay faqaala nabiyu naomay ka gore ayuhanaasu dadaw kuan ho laa tatamana un tamaniden ligaalcadowe dadaw kala kulanshayn tamaniden wasalu suaala allaha taala ilahay suaala alcaafiyata caafiya suaala faida lagetum hadila kuluntan hum alcaduwa adowka fadl fasbiru sabra waclamuu ogaada ana aljanata janada taxta dilaali suyuufi soofyaala seefyaala hoosyaalkood hoosyaalkaas hoosya ini jinadata ogaada uma qaala nabiy nabo ducaysday meer allahuma ya allahu alehiyo munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi kitaabka kamilka hay ali hadijiyo wamujri asaaabi waya mujri asaaabi saxaabka alihi simadiyo ne dhulka dhaadiyo dareeriyaayo waadim alaxzaabi waya haadim alaxzaabi kuwanta gaalada alihi jibiyo aadim ilahu jibi hum alcaduwa dodokun ilahu jibi wansur gargaarnaani gargaar aleyhim alaladuwe mutafaqun caleyh waan cabdillaahi bin abi awfa radi allahu taala canhu ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam fi bacdi ayaami ayaami rasuuli rasuulka ayaamtis bacdigoodi alati ayaamtaasoo lagiya huwa rasuulka kulumay fiha fi ayaam ayaamta dhahdiya alcaduwa odowkala kolomay ya intadara huwa rasuulka sugi sala allahu alayhi wasalam ayaam fi bacli ayaamihi fi bacli ayaamihi ayaamlya bitaal waay ayaamti degaalka baclo kumid aw ayaamti rasuulka degaalamaay ayaamta maylangiibiye yoom oo mutlaq uzamaanga walare yoom oo mutlaq uzamaanga yoomin yaliley waan saacad oo kale lanijeer mutlaq uzamaango zamanka doon lanijeer oo ka saacatin anijer yoomin oo yoomulgitaal anijer yoonka oo oh, yoonki caadilkasasamilamsas macniyaal badan alay hadda ayaam lkitaal tan ada ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam fi bacdi ayaamihi ayaami nabiy nabaga ayaamtis bacdigoodi ayaamulkitaalshay bacdigoodi alati ayaamtasoo laqiya huwa rasuulka lakulamay fiha fi ayaami aladu odow lakulamiye intadar nabiy nabo sugi sugay rasuulka madegaalagna oo gaaladii nankooy waayana sugi xataa oh, maalat shamsu idida marka ilati oo oh, duurki galay dabeelo dhowtay rama waktu raxma la deeri iyo suma gaama nabiy nabo gumi oo rasuulka maybua maalinta ulshe degaalama mis aakirshe ahdiya say oo kale imeelo ma degaalamaan kolka awalka hoob degaalan aakirka degaalamaayo sugi reesan lilay maana idid yani waa kay dahay wakti oo hadi say oo kale wali kudamba oo kale ye kolka yani waa kay haka aadi markaas ama degaalka magaalanti iridi kuiladaasi doorku galaay maanaa ana rasuul lahi sala lahu alay salam fi bacdi ayaam nabi nabiy nabaga yaamtis bacdigood latayaamtaaso laqiya nabiy nabulakulmaytiya fi layaam alcaduwa ay lkufaara gaalad lakulmi iyo intagar nabi nabo sugi madagaalingne idi kulaalki walaago sugi xataa maalat shamsu xataa zaalat shams ridinti kuzul ilaa iridi kuzulasiya sugaay kuiladaasi uma gaama nabi nabo kumay finaas dadkidaadiy kumay fagala nabi nabo may kagolay ayuha naasu dadaw kuwang iho laa tatamano intamaniden ligaalacduwi dadoo lakulonsha intamaniden wasalu suaala allaha taala ilahay alcaafiyata caafimaa suaala faida lagitumuadilkuluntaan hum alcaduwa odowka gaalagalakuluntan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljanata janada yani waa kay janada ogaada taxta bilaali suyuufi seefyaalo hoosiyaalkood hoosiyaalkaas hoosyo inika jar seerta kornan gaada gaalkalakudhafadaa ama ada nafta seerta korko yani korko maraaso ada hoosiya galaaso taasa ka jartu mana janada miila hoosiya ka jartu ay uma gaala nabiy naumay ka goolay allahuma ya allah aleh munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi kitaabka kamilka yalihi adijiyo wamujri aصaxaabi munaado oo xudifa minhu carfuni daawa allahuma ya allahu aleheyo munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi allahuma t yani mintaso ya ya bedelkueto allahuma ya allahu ya allahu ya hayti yaadi bedelsha mintayan kalkan hooba ya yani allahuma ya allahu talileadaraay asal shewa ya allahu ya hayti mintasoya yaata bedelku eh kalkan reesaaso saasay lisbaraahim allahuma allahuma munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi allahuma ya allahu le saasa allahuma ya allahu aleyo main allahuma ya allahuma malero marama minki mala dhagaw minka hor yaabob shanti bes minti hortod asal shati hayti shanti minkal mala dhagaw allahuma ya allahu aleyo munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi kitaabka li kamilkaya likijiyo wamujri asaxaabi waya mujri asaxaabi saxaabka lihi dereeriyay bayna asamaa'i waalardi daadan arsimidakaja saxaabkan kan ed unadu kornoojar yani wa kay masalan dhabtana kadareerahay masalan alihi kalkun saxaabkase madi dulkun lamdhatiyo kadareersiyo taaso masalan hadii yani inti dhabtan kadareerahay may daliil daliilaha yani hadii dayuri wal saasa agrat saxaabkiba hoosantiyas kor waa gudubtiba mana dhabtan askujara ma dheerba majaro dhabtan askuroog wal tilaabsaday lagu lakubaha mugdi galaas yani kor kor gudubti waa kay saxaabki hoosun baa komaray daruurti batan dulku ba kadheganta mana kalkun dhabtana dareerahay saxaab ilahay dareeriya wa mujriya saxaabi waya ya mujriya saxaabi saxaabka lii dareeriyaayo wahaazim alaxzaabi waya haazim alaxzaabi gaalada huwa nta gaalada alihi jibiyo haazim ilaahu jibi hum alkufaara jibi wansur ilahu gargaar nauna nin gargaar aleyhim alaladu sakadahasada jari mutafaqun caleyh duaa yani adducaau silaaxu lmumin yalarey doado lanka muminka ah, hubshay hubo hubangat mana hubka muslimiinta dagaalamaayan tanka atar khatarsan maybu aha doaadasa kumid e eh. yani markas ilahay la toogo saasa lan baahanya awoosileediya iyo ciidan ilan uskune markas ilahay lasoogo mutafakun alayh waan sahli bni sacdin radia alahu taala anhu gaala saal may ka goolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulsi may ka goolay tintani lama walhaad laa turadani malradiya oga lama may bayra turadani liradi adducaau ducaao cinda nidaai hadan albisaati wa cinda albaasi yani waa kay dagaalambeed haati xiina waktigi yulximo laxmaysadaayo bacdum bacdigoodi bacdan bacdi hilbaysadaa awaama yure xadiska abu daawud biisnaadin akuri sanadkaas oo saxiix وan sal بni sacdin radi alahu taala anhu gala sal may ka goolay qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may golay tintani lam walhaad laa turadani mal radiya lam walhaad lama ducaa mal radiya waay lama ducaa mal radiya may lamad oga lama may ba yara turadani lamadaas ini liradi ya yar lamadaaso ini liradi ya yar waay may lamad kolku haye adducaa ducaa o cinda nidaai aadan alfisad marki la aadamo agamadantilindeer lamnasun ducahaati mal radiya wari rasul sala الlahu alayه wasalam وacind albasi aducaa ducaa oyen oh cinda albasi cinda alkitaali dagaalamtiye haati oo marki oo lamadii saf isargaan oo muslimiinti lisorsuryin do-aadiyen mustajaabo mal radiya wa xiina waktigi xiina haati ya yulximu yani hilibaysadaw yulximu hilibaysadaw xiina tashabaka alxarbu wa xarbag iska shabakaysumo lisdahgan wayalzamu bacduhm baclan bilhujuumi waacni walarbi oo kalkun yani lam lisdahgalo kan kaas dhufudahayo kaas kaas garaacahayo kaas kaas durahayo taas isdahgal waktigaasoy mana wa cinda albasi wa cinda alkitaalina ducaa mal radiyo waducaau waay cinda nidaai haati iyo wa cinda alyasi wa cinda albasi wa cinda alkitaali digaalagdiya haati xiina waktigina haati yulximu hilibaysadaw bacduhum bacdu naas dadka bacdigooda bacdan hilibaysada oo muslimiinti gaalada isdahgalaayaan oo baynaadlen isbahoon isdahgal waktigaasoy ducadiyeen mal radiya waay rawaama yuray adidka abu daawud bisnaadin saxiix waan anasin radi allahu tacaala canhu gaal anas may ka golay kana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may ka golay ida gaza kana rasuul lahi may haaday sala الlahu alayه wasalam ida waktigi gaza wa rasuulka dulaw gaala yaqul nabina umeeraay allahuma anta acbudi wanasiri bika axul wabika asul wabika ugatil saka duaysadaay ahe awood shareedis ma usudaan rasuulka ilahu ada dartaaley indegaalamahay hadin adi ada sababka wa kuweerare gaaladan ada sababka kadegaalame ilahu inkaalmay seeraay kana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ida gazahua rasulka didul qaala yaqul nabi na may kakoolay allahuma ya allah aleheyo anta ada cabudii garabka ye ato waay ilaahu adi garabka e ilahu garabka heslun ilahu inkaalmay in ingargaaraw ilaahu aduwo bika bisababika ye axulu ana kuwe kixiilaysade axtaal axulu axtaal ana kixiilaysade sababka kixiilaysade gaaladan odowkan kaxiil xiilanka gale wa bika wa bisababika asulu ana kuboode kuweerarelay mana wabika wabisababika asul ana kuweerare wabika wabisababika ugatilo yani anan degaalame waay ada sababka an degaalamaha ilaaho feraay rasuulka allahuma anta aludi garabkayat wanasirikin gargaar kin gargaarawayat bika bisababika axulu axtaalo ana tixiilo sade waminhu laa xawla walaa quwata ila bilahi laa xiilata fi dafci suuin umaatin yanaskureeb tabmanhaay walaa quwata fi darki kayrin kayr ana kahelon yani awood manhaay ila bilahi waay wa yumkinu may suurtaweeye ay yahay an yakuna macnaahu almancu min qawlika xaala bayna shayayn ida manaca aduman ilaakar laa amnacu walaa adfacu ila bika walsawl alhujuumu weerarlaylangajees bika bisababika ilah ada sababka wa axuulu yani waa kay ana xiiloysade wabika wabisababika asulu ana kaweerare odowka kaweerare wa asulu ana weerare alcaduwa odow ka bika bisababika ha kaweerare ad awoodi gudratika ha kaweerare wabika wabisababika ya ugatil wabirububiyatika ugatilo wabika wabisababika ilaawada sababka ugatilo degaalime alcaduwado la degaalime rawa abu daud watirmidiyo iyo weriyen waqaal abu daud may golay xadisun hada xadisun hasan darjidiasan waan abi musa radi lahu taala canhu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam kana nabiyna umay haday ida kaafa huwa nawgati gooman goom koobsado qaala yaqul nabiy nabu meeraay allahuma ya allah aleo ina najcalu welani kalik welani fi nuxuuri nuxuri lqawmi on kun dhung yaalshookwelen wa nacudu min galan bikadi kumin galan min shururin shururi qoomi qoomka shariyaalkooda sari jari a ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy naoma yaade ida kaafa nabiy nabag hadi obsado qooman qoomka obsad kala nabiy yaqulu nabiy naomayraay allahuma ya allahu aleyo ina una najcalu naxnuna weelana kadik weelaan fi nuxurihim nuxuri lqawmi qoomkan kan i dhum dhum dhuumiyaal shooka weelan waay qoomkan kan i dhun shooka weelan dhunko ilaah nimankan yani waa kay noo gubay wanacuur fi nuxuurim naxrin nuxuurka jami waaha fi nuxuurim dhuumiyaalsho qoomkan dhuumiyaalsho kuwelan ilahu noo gobay wa wanacuudu midin galaan ilahu naxnun bika adika min galaan min shuruurin shururla qoom qoomkan sharyaalsho ilahu koomin galaan saari jare wal koobsado rawa rawa abu daud abu daud adid kuli bisnaadin saxiix وan ibni cumar radi allahu taala anhuma ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay alkhayl fris macbudun may lanaguday fi nawasiha nawasi lkhayl firiskaas foodiyaalsheya alkhayr khayr lana goday ilaa ywm alqiyaamati qiyaama maalinteeda in dilgudera mutafaqun caleyh alkhayru firis yani macbudun may naguday fi nawaasiha nawaasi lkhayli firiskaas foodiyaalshay alkhaylu ismu jinsua alkhaylu firisyaala macbudun maylanaguday fi nawaasiha nawaasi lkhayli firisyaala foodiyaalsho maylkanaguday alkhayru khayra firis foodisakanaguday a ilaa ywm alqiyaamati qiyaama maalinteeda in dilgudera khayrka mey riwaayo kale fasraas mutafaqun caleyh وan curwat lbariqi radi allahu taala canhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qaala nabiy naw may ka goolay alkhayl fris macbudun may lanaguday fi nawasixa nawaasi lkhayl friskaas foodiyaalshay may lkanaguday alkhayr khayr lakihiri ila ywm alqiyaamati qiyaama maalinteeda inti lgudera khayr lakihiri alajru wa kay khayrka me alajru ajar waay walmagnamu hanim a ini ajarna helo muslimiinti hajabaano ajara helan me muslimiinti ini guulaysadaano aniimaha helaan lamadaas eer lamadaba eerra lamadaas alkidi mutafakun aleyh waan abi hurairata radi allahu taala canhu alajriya lakuhira alayr alkhayru laku bedel alkhaylu faay alkhaylu faris macbudun may luray fi nawaasiha nawaasi lkhayl alkhayru khayra lahiri khayra feodiyaalshay lakidi faris ila yawm alqiyaama alkhayr walihiri alajru hadan kubedel alajru ajariya lihiri walmaqnamu animya lihiri mutafakun aleyh waan abi hurairata radi allahu taala canhu qal abu hurayr may ka golay gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay man ixtabasa lanki cabiso farasan firis habiso fi sabiil ilahi ilahay wadis dhadiya ka habiso imaana muminan haleki rumaayo bilahi ilahina rumaysini watasdiigan rumaayo biwacdi wacdilah ali yabo shay fa ina shibacahu shibac alfaras faraskaas dherigis wariyahu riya alfaras faraskaas okonaashidis warawtahu rawta alfaras wabawlahu bawla alfaras fi miizanihi yani miizani man manka miizaansha yalweliyo yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed rawa lbuaariy buaariy adiskana weriyey waan abi hurayrata radi alahu taala an al abi hurayr may gole gaal rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulki may gole man gofal gofki ixtabasa xabiso faresan firis xabiso firisko meelkiri fi sabiililahi nan xabiso wala firiskaas meelinkira ngursiyahay mey fi sabiililahi hadhow tiaka dagaalanto siya fi sabiililahi kagalooley imanan muminan haliki rumaysan bilahi ala rumaysanyi wa tasdigan waahay wa musadigan haliki rumaysan biwacdi wacdillahi ali yaboxshi alla wali yabooxay oo ajar ee balan qaadin yaboo yani waa kay rumaysanyi intaas ajar ee laka sheegay ajarkaas oy helna ley fa ina shibacahu shibac alfarasi faraskaas dherigdiis oo itisakirnyaan kudilisyahay dherigahay wariyahu riya alfarasi faraska kunaashidis bi kudheriga dherigdiis oo bi kudherigaw de wa rawtahu rawta alfarasi faraskaas degadiis wa bawlahu bawla alfarasi faraskaas boolshay kulisho may ana fi miisanihi miisani man ixtabasa lanki xabisi miisaan shay haadayan ya ama hadii lader misan galanka dare misan sheen walo saaga reejini gale wa yawma alqiyaamati fi yawma alqiyama rawa lbukhari bukhari hadis wuriyey waan abi mascuudin radi allahu taala anhu gal abu mascuud may kagole ja rajul rajulkao koy ila nabi nabaan lakoy sala allahu alayhi wasalam saaxiban hala saaxibkayi binaagatin halola saaxibki naagadaas oo makdumatin lahebesay faqaala nabiy nabo may faqaala rajul rajulki mereg haadihi naaga alantan eho hebesan adarahay fi sabiili llahi ahaasi eri ilahay wadidisalakadiibay fi sabiili llahi jihaada lakagalayhin dadka kasafaren halsiyoy faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilaa rasuulkimay kagolay lakaadmaylata fiha bibedeliha bedeli naagati halantan e bedelse maylata yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama sabcu miati naagatin todob boqol halaad yelato kuluhaa dhamaanteedna makdumatun tilebasi eh taasa latua an abi mascuudin radi allahu taala an qala abu mascuud may kagolay jaa rajulun rajul yakooya ila nabi naboonkoy sala allahu alayh wasalam binaagatin haloo yen lakoy naagadaas oo makdumatin lahibisay haloo lahibisay an lakoy faqaala rajul rajulki may kagolay haadihi tan halan tan ihibisno hadana sheeni si kaainatun may haatay fi sabiililahi haateen halan mayn dhiibay ilahay kartisan dhiibay meela la daski mujaahidiinta hood jaakan baaw kasafareena an gurisho saarareena ilahay dartisan dhiibiyer faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay laka almaylata ilen may bwajihaad maal nafna mbahanyi maal wal mbahanyi lamadaba mana hata adi nafta lang helaan maalka lahelo kalkun lamadi lanka ata loo sheeni hedesan markaasa meri sheeni kalkun wali al wali oo fi sabiilillahi lakadi ini ajalsho mudaacafa in hadisi natusiya rasulka natusiya faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagorey lakadamaylata biha bibedeliha bedeli naagati halantan hadi dhiibtay fi sabiilillahi kadhiibti bedelshe may lahaadase yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed sabcu miyati naagatin todob boqol halaada lahaadas halintalay madini ha fi sabil lahi waladiba jarsho mudaacaf waay todob boqol ya lahaadasu masalan oo halag halintalay dhiibsiyad wa baynama yani meelo kale hadii laka dhiibi lahay may lahaada faday yani man jaa bilxasana falahu cashru amhaaliha lay lahaada fadi hadi laab todob boqol halaadyalatad oo dhiibsiya jarsho helaas kuluhaa dhamaantoodan makdumatun lahebesay makdumatun lahebesay kulisho hebesa sotan an hebesi oo kale todob boqol oo saas an hebesa jinaadadka helaa sawaabsho farawa mslim mslim ya adis weriyey وan abi xamadin abi xamad mayl kuriye وayuqal abu abu sucaabin wal sheega kunyadiis وayuqal abu asadin wal sheega وayuqal abu camirin kunyal shee badan وayuqal may kala la sheegay abu camrin وayuqal may kala la sheegay abulaswad وayuqal may kala la sheegay abu cabsin kunyadiis aydin badan lanka magaashay cugbat ibni camirin la بن ibni camir mayl kuriye وan abi xamad abi xamad mayl kuriye meego meega kuny wal badan ala abi xamad abu sucaad abu asad abu camir abu abulaswad abu cumaysin abu cabsin untaaso yani todoba oo kale todobadaas iyali sheega ilagila le cugba magaashayn cugbat ibni camir aljuhani radi allahu taala canhu ay kaala may kagolay cugbo samictu rasuul lahi dheegi sala lahu alay salam wala alwa rasuulkana cala lmimbari mimbarka kasugun yimi saas mimbar shay kasugun yagul nabi kagola wa acido diyaarsada lahum lilkufaari gaalada diyaarsada ma stadactum wali awoodan min quwatin awood alaa hooyaay ayta adan rasuulka fasire alaa hooyay tanabahu aclamhum dulmeedkukawal dhiiga ina alquwata quwa maylinajeede aramyu gimow sisbaradow yelinajeed alaa hooya ina alquwata quwa maylinajeede aramyu gimow yelinajeede redo alaa hooya ina alquwata quwa maybua aramyu gimowa oo shiiskana barado si walangimowda taw barad taasa yani waacidu lahum yani waacidu lahum ma stadactum min quwa taasa linajeederi er mana cukbat ibn camir aljuhani radi alahu taala an ala gumay kagolay samictu rasuul lahi sala lahu alay slam walaaluwa rasuulkana cala lmimbar kusun yagul nabiyna wa kagolo wa aciduu diyaarsadaa lahum lilkufaari lilcaduwi odooka gaalada an diyaarsadaa ma sadactum wala awoodan min quwatin awoode sa ilaah kolka min quwatintaas fasirsa rasuulka fasri alaa hoyaay ay tanabahu aclamu wal dheegahan dhugunsadaa alasin sheegey saasaka dhigan tanabahuwa ina alquwata awoodo oo ilaahay sheegay arramyu gemow si walan gemaw la barad maanaa alahoya in alquwata quwadar sheegi aramyugamawaay oo latabarabasi walangamawlanshiisha labaro alahoya in alquwata maybo aramyugamawaay oo gamaw si walangamw labarado si walanshiisha rawaha muslim muslim iya wacdika wariyey wacanhu yoob saas yani saasan tabartabarshasa wacanhu can cukbata lay maylikuri cukbat bnu camir aljuhani eeda yani jihaadka njelayre axaadiis oo far badan oo jihaadka sheekoyaanga wariye lam warijeeya yani ilmisha baraday usun jihaadkeeda njeelay axaadiis fara badan oo jihaalka sheekoyaan wuriye waanhu an cukbat ibni camrin qaala cukba may ka kagoolay samictu rasuul sala allahu alayه wasalam ilahi rasul shedeg yagul rasuulka halkagola satuftaxu may lasinfuru doona calaykum korkin araduna ardiyaaliya lasinfuru doon wayaktikum llahu ilahiya sinkaafi doon falaa yacjiz axadukum axadkin ay caajiznay ay ku noognay ay ku daalnay ayal huwa inika mashguulo bi gamunyaalshay ka mashguul ay ku caajiznay wa oo futuuxaad badan a helo doontana tababarshadon ku noogde ta rasuulka eri samictu rasuulalahi dhegi sala allahu alay wasalam yaqulu rasuulka halka goola satuftaxu may lisiin furi doone calaykum korkin arabuna arliyaalo fara badan iya lisiin furi doon reem rom iyo faris iya furdo doontaan rasuulka walan diina kusheekoyahay taasa lasiin furi doone eri wayakfi may kaafii doone kuma isin allahu tacaala san kaafii doon dhibkan hadii isin rafaadka isroogdaan ilahay asin kaafiyi doone awoodsan sii doon ereed falaa yacjiz axadukum aadin ay caajisnay ayal huwa ini mashguulo biashumihi damuunyaalshay ka mashguulay ku caajisnay wa damuunya hal mashguuloy haltawardoy aylaku caajisnay falaa yacjiz axadukum aadin ay caajisnay ayal huwa aad ini ka mashguulo biashumihi asumi laad aadkaas damuunyaalshay sahmin asum lakajamiga damuunyaalshay oo katabardo ku mashguulo ay ku caajisnay oo damuunyaalkaas ka mashguuloy tawaa muslim muslim iya wacday guriyey wa canhu can cukbata lay anahu ana cukba qaala cugo may ka gore gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka gole man calima lanki barodo aramya gemow shiis lanki barodo uma taraka kutabahu aramya kugemo kutabo falaysa min alla falaysa mina falaysa huwa man kaaso mina unmanobalahaan o fakad casaa waabacaasi wa sawa muslim o muslim iya waadis uriyey wa anhu an abi hurayra ana an aba hurayra qaala abu hurayra may gole qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka gole man calima lanki barado aramya shish barado si walan gemaw barado oo taw barado fama taraka kutabahu aramya gemawki kutabo ilmaamo kutabo falaysa huwa man kaasu mina unamano baclahan falaysa fi dariigina wa fi hadina o fakad ataa huwa man kaasoy waabacaasiye ilahay ka casiwa rawa muslim muslim waadis wuriye anhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qala abi hurayra may kaolay hay samictu rasuul allahi degi sala allahu alay salam yaqulu rasuulka halka goolabiyo dheegi in allaha tacaala ilaahey yudkil huwa ala may geliyey bisahmi bisababi sahmi waaxid damhun halinko sababsha ilahay may kageliye halaaata nafarin sidogofya ilahay kageliye aljanata kageliye a saanicaho saanic alfarasi saanic sahmi damunka kisuubi yaxtasib waan ajar hubsaday fi sancati sancati sahmi damunka suubiyo shayna ajar hubsaday alkhayr khayr ajar hubsaday i waraamiya ki gamaydi bisahmi gami i وamumbilahu mumbil sahmi gamunka kibal n samey sadida so ilahay jina kageliya war mugima warkabu waana kora waan tarmugintan ya waan aaba lij aabu lijelan badan ilaya antike min an isin koro lahayten waman taraka ramya gamaw lanki ku tabo oo si wal lanki maw tawbarashadii lanki kutabo bacdama culima marki la barayhu aramya ramyigi la bari bacdisha tabo sagbatan naceeb oo canhu can ramyi gamawkaas oo gaalalka gamaw is oo neebi kusabo fa inaha ina alqisata qisada mayb waa nicmatun nicmo wa nicmadaas oo taraka huwa shasa kutabihaa nicmadeeda o gaala nabiy may kagolay kafara usa dariyay haa an nicmata nicmadaas ay usa dari waay sawa abu daud abu dawda adii kala weriyey wa canhu can ubata radi allahu taala anu gaala cubo may kagolay samictu rasuul lahi dheegi sala lahu alay salam yaqul rasulka halka golaa dheegi in allaha taala ilahy yudkil huwa ilahay may geliyey bisahmi bisabab sahmi waaid semalinko sawsha ilahay may kageliye alaaata nafarin sed gof iya may kageliye aljanata kageliye kamungalinko lasuubi sawsha ilahay kamunka sawshe sed gof ilahay jina kageliye sadidi may saanicaho ay saanica sahmi kamun waktigaasa waktigii hore may likadegaalmay gamon iyo feris iyo likadegaalmay alana walal wali aale likadegaalamaw oo waan alijeedadan ilahay dardi dartan sila inti la hoos galaahan yoon mana ha habadi gorigi lanki suubi oo kale oo ilahay dartiisan suubi hay yani waa kimeel kheer alelsa usuna inti la dhaa mana saanicahu saanical sahmi gamonkii suubi yaxtasibu ajar hubsaday fi sancati sancati sahmi gamonkasoy suubiyawshayna ajar hubsadi walawsan suubiyahayna alkhayra khayr hubsadi ajar halku helo diinta ilahay halku korweelo saasaan suubiya gamonka mitabadon suubi iwaramiya kigame di bisami gamon kigemi oasubibakonusungoblsun gemi gaalka kigemi iwa mumbilahu mumbila sami gamonka ki balan samey konusun gamonkan gamonki bah korayhina kankan gamonki usun balan samey lam tadida bilahay jina kagiriye wa mumbilahu huwa ladi wa yunaawilu on dhiibow kan gemahay annabla gamonka gemahay on dhiibe gamonka on dhiibe an diyaariye haka walawal farjiye mise silsiladi silsiladi iya ya njiidahaya misma e yani wahay walaagiligamaay ay yani walwinki ulusaayangamay oo kaliya ngwedahay ngwede ngaade kana geme kana dhiibe ngeme rasaasiya kana nhareeye waxyaali saas oo kale isku mid fi sabillahi hobn gabalkaba faylatan jeesad faylata fi sabillahi t kulli inti leesagalaan warmugema weri rasuulka sala allahu alayhi wasalam mumbilka saas aladi yunaawil ramiya kan gema dhiiba nabla kamunkiabagan dhiiba wanablu numaylimajeed asihaam lcarabi wa wahiy ladaaf laysa bidawil hay gamon iwalilimi hadi melhagala warmogima wari rasuulka sala lahu alayه wasalam gamon ifintiri kadegaalama gima oo sugima mana ifintiri nagla warkabu koraa gaadidin kadegaalama waantarmu waramyukum an wama dakala fi tawil masdari mubtada waantarmu waramyukum gimoki oo isin gentaano hoos lugto kadegaalantaan ugentaan ya axabu lijeelan badinyi ilaya ananti ka eh seeftii gimowka gima kalingajeelan badin ilaa yan min an tarkabu min rukubikum linkujela badmi inti kora fadeeno tignaki mira siras i bakal iyo tignaki kora fadeen lutuka degaalintaano gintan taasa linjela badmi may wale sidi sin tirig walan kan kel walman kan kel argagahalay obsigiliyo laybes kan hoosan walan furode mana kalkun degaalintan lutinka degaalintan ye axabu ilaya an linjela badmi min an tarkabu min rukubikum wa waman taraka lanki kutabo arramya gemaw kutabo oo shiish kutabo tacliimti kutabo bacdama cullima huwa manki la baray hu aramya la baray bacdisha kutab walan kutabinimey ragbatan naceeb oo canho can ramyi gamowkaas neebi usoo neebi in kutabwa fa inaha ina alkhaslata khaslada mayleywa nicmatun nicmo waay nicmo oo ilahay lanka siiyo nicmadaas oo taraka huwa manki kutabi reedaha nicmadi kutabi o gaala nabi may kagolay shakraawa ini taraka rasulka ini kafara lamadi bol shaki lamadi biraawo sheegi reed si manaha beeninka wal rasuulka er, usan erni lamadi bisheegi shakiye o gaala nabiy may kagoray kafara nicmatun fainaha fainaha in alkaslata nicmatun waay kafara gariyay ha nicmada gari kufrog manaa may namijeeda gariyo nicmad markeed gafir yani waa kay gariyo lere alkufru lugatan astasru wala astro mana maray yucjib lkufara lilimar kufara astro badaneegi beerta ki abuure namijeed alkufara ki beertan un asturaay misgeed dulka kuduugay gariyo mana gariyo luug ahaan saas saada kafreti o gariyowka nicmadi la gariyahay o fa inaha ina nicmata nicmatun waay taraka bedelshe kafara asturay gariyay ha nicmo gariyo nicmo ilaahay siyaa duugay gariyo mana lagusiga min shukri inu nicmadaas rawa abu daud abu daud iya adis wariyay oo may liska booryahay shaygan hadii marba yani ad barato tacliimtasoy barato in ad sii wado yani saasalisamraay rawa abu daud abu daud iya adis wariyay وan salmt بn اakوع رadi الlahu taala anhu qala salma may ka goray mara النabiy sala الlahu عlaه وasalam ilahi rasul she mari calaa nafarin nafar korsoo mari nafarkaasoo yantaliluuna hobgimaayaan faqaala nabiyuna umay gora irmugima bani ismaaciil ya bani ismaaciil ismaaciil awlaadisoy gima faina ina abakin abakum akin ismaaciil eego hogin alini jeede kana haadi ramiya ki shiish hanun shiish kasaw ahaaye kima wari mana taaso kalkun yani tababarashadaas gamonkimo kaasoyna cibaado walilay culmadii hor waa weelo jare marmarsay oo kale yani waa kay masalan gamonkin duur kale bahay gamonkin kaasa la cibaado may weligimaba rasulka lia bani ismaaciil kalkan tababarashadila kumidasiyan mara nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshe may ba maray calaa nafarin jamaaciya mari nafarkaasoo yantadiluna kob gemaayaan e yataramuna gemaayaan bistihaami gamun gemaayan lisabi silintartan lanki gamunka shiishaw lanki kal silin baras taasa rasulka mari faqaala nabiyuna may kagooley urmu gima bani ismaaciila ya bani ismaaciila carabay gima carabtala lahadlahay mana carabti ismaaciila obosho eh kalkun yani dadka meelgamangimaayan carab haayan kalkun obogin ismaaciile ismaaciil awlaadusoy yani carabtaamay bua laman geebsimaas alcarab alcaariba walcarab lmustacraba lamadaasan geebsimaas kalkun alcarab lmustacrama awsho alcarab lmustacraba carab arab nagatiyu mana carab horaangahan lakin marka dim carab nagati ismaaciil cajamiyahay nabilahi ismaaciil awsho cajamahay laakin gabarto reer jurhum sirhum dheeraayo carab ay wa kaguursadi meela dhaha tegi marki dama ulaatis on carabtiya nagden red alcarab alcaariba reed waliba ismaaiil kaabtirsadaayan carabta qurayshton rasuulka sala allahu alayhi wasalam qoomki kudhari oo dhan iya yani wa kay ismaaiil kaabtirsadaayan kalkan carabti ahaan saasalanadla nimankan oo carabtan oo yamaniyiinta larayon inta jiraayon alcarab aldaxdaaniya iya larayon yani alcarab alcaariba carabta asalke iyo daraske dadkan carab lmustacraba lere kolka yani ismaaiil awlaadis carabta lanajeed red ormo gema bani ismaaciila ya bani ismaaciil nabi lahi ismaaciil awlaadisoy carabay gemaw mana gamonka barada gema walay sin hooli sin wadan hoolfayl waaha may wali fa ina abaakum aakin kana abka haali raamiyanki gamon gemaw aakin ismaaciile gamon gemo hanuunka saay yani barada lilay taw barada rawa lbuaariy oo lang o taw barada reed horansi buraarijaws rawa lbuaariy buaariy wa adika wariyey buaariy adika wariy wa an camr bni shucayb cabasata radi allahu taala canhu qala cmar bin cadas may ka goray sameytu dheegi rasuullahi dheegi sala lahu alayه wasalam yagul rasuulka halka golaa dheegi man rama lanki gemo bisahmin gamunko gemo fi sabiili lahi ilahay wadis dahdiyana gamunko kagem kana ramiyanki gamun gema a oo gamunshena dhulkan dhiyaan isina gema baradar wacan amr bni cabasata radi allahu taala anhu qala cmar may ka golay samictu rasuul lahi dheegi yagul rasuulka halka golo sala lahu alayه wasalam man rama lanki gemo bisahmin gamunko fi sabiili lahi kagemo fahuwa lahu fahuwa ramyigaasoy lahu liman mankaas man sugnaaday cidlo muxararatin cidlo rakabatin odoomay milo rakabatin mana milo rakabatin odoomayto okel ragabadaas oo muxararatin la xuray yan sugnaatiya jarsehere waay algamon le hoogden odoomayto odo ama dartisun huroy odoomay hoob ad huraytono may lamid ah, ta ad dhonga bedin kala kuhuraya tili lahaayo kolkan fadili wiin man ramaa lanki geno bisahmin yari rasulka sala allahu alay salam damon halinko dhan kagem habad halinto dhan kagem fii sabiili lahi na kagem yani fi sabiili lahi dhahdiana kagem fahuwa man kusuge lahu liman mankaasoy may ban sugnaaday cidlu muxararatin cidlo rakabatin milo raaba cidlo bimacnaa milo cidla bikasrin fasukunin milo wa milo rakabatin milo ictaaqi rakabatin odoomayto warooyawkeeda oo kaliya ley wa ragabadaasoo muxararatin la horay milo ragabatin odoomayto oo kal yelay ragabadaas oo mta muxararatin muctagatin loro odoomay lurey oo kal ajarja wa helew umahaloinka laylan kigem oo fi sabillahi na kigemo rawama yuley xadiska abu daud tirmidi qala tirmid mer xadisun hada xadisun wa xadiskaas oo xasan darjidiisa saxiin saxiin waan abi yahya abi yahya mayl kuriyey magaashay abi yahya kunile khurem bin fatikin radialahu taala an qaala khurem may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki may ka golay man anfaga lanki nafagaheeyo nafaga nafagatal nafaga nafagay fi sabiili lah ilahay wadisdaadi ka nafagay kutiba lahu lima manki lang abtuge sabcu miyati lacfin todob boqol laablaabya lang abtuge oo fi sabil lahi wala sadagayon sadagada kale meelol sadagayo inusmidan hayne darkeedan badnyatusiya man anfaga lanki nafageeyo nafagatan nafaga nafagay fi sabil lah ilahay wadisdaadiya nafaga nafagay kutiba lahu lima mankaasa lang abtuge yani sabcu miati dicfin todob boqol laablaaban lang abtuge nafag lamadibniha todob boqol laablaaban lang abtuge rawa tirmidiy tirmidiy adis uri kala tirmidi xadisun hada xadisun xadiidkaas oo xasanun tirjisnasan وan abi saciidin alkudri radi lahu taala anhu qala abu sacid may ka gori qala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka gori ma min cabdin cabdun odon majar cabdigaasoo yasumu abdigu sooma yoma maalin fi sabiil ilahi kasooma majar ilaa baacad allahu ilahay fogaaye bisababi sawmi dalika alyawmi yoonkas kaase soomi sababkeediya ilahay waja waja ma waja waja alcabdi adoon kujidya fogaayo ani naari kufogaayo sabciina todobaaton kufogaayo khariifan min khariifin sanade qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulkma gol ma min cabdin cabdon minta zaaid ay tuzaad ala nakirasilmanfiya ma min cabdin cabdon odoon majar cabdigaas oo yasuumu sooma yoma maalinto fi sabiil ilahi ilahi watistaadiya kusooma majar ilaa si jaro baacad allahu ilahay fogaaye bidalika alyawmi bisababi dalika bisababi soomi dalika alyawmi yom kas kaase soomi sababkeeda ilaahay kufogaaye wajahu waja alcabdi odoonkaas wujita iyo ilaahay fogaaye yani naari naartaisha kufogaaye sabciina todobaatun iya kufogaaye khalifa min khalifi todobaatun silmelandareera ilahay kufogaaye man dhawaado manana mutafakun aleyh didina mutafak waay waan abi umamata radi allahu taala canhu ka ani nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabina omay ka goolay man saama lanki sooma yooman maalinto fi sabiil lahi ka soom jacala allahu ilahay weele bayna baynamaa wa bayna naari naarka dhadiyo ilahay may weelay kandakan dhufeesiy wale kamaa bayna asamaai walarli sima diyaarada dhahdiyo eh si hodhayba kudaron way san boqol sinmeeldarer oo kale iyin si naarta dhahdiyo la dhahdiriyo eedan maku dhawaada le mana man saama danki sooma yawman maalin soom fi sabiili llahi naka soom so fi sabiili lahi kakara sooma maalin so suna e soom suna e soom jacla allahu ilahay wele bayna wa baynahuma man kaasi wa bayna naari naarta nam dhatiyo ilahay wele kandagan dhufeesiyo wele kandaga dhirishainta dayi andagaaso kama bayna asamaai waalardi sima diyaarada dhahdiy oo kale haadi sima diyaarada shan boqol sini linshal dareerel taas oo kale inshal dheer rawa tirmidiy tirmidiy wadis kuri waqala tirmidi mara xadisun hasanun saxiix waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abu hurayr may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay man masalanki geeriyoodo walam yaksun duulnon walam yuxadis horta duulinki wala amaanay wala kusheekoy hinba wala keri mana oob laala bahawaaytina niidan kusheekoy hadana niyo lamaden iyo yani saas oo kale qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkama golay mang maata lanka geeriyood walam yakzu nduln walam yuxadid inin sheekoyne nafsahu naftisna bikaswin dulmaad ininka sheekoyne maata huwa man kaasa geeriyoode calaa shucbatin alaa khaslatin khaslad korsheeye ka geeriyoode oo min annifaaqi munaafiqnima e sawa muslimo muslim iya waadid wariyey man maata lanka geeriyoodo walam yakzu ndulne walam yuxadid huwa manka inin sheekoyne nafsahu nafsa man manka naftis bikaswin dulmaad inin sheekoyne maata geeriyoode calaa shucbatin calaa khaslatin aran korshe wa ka geeriyoode khasladaas min anifaaqi munaafiqnimo to kumid e iya ka geeriyoode wayra waa muslim muslim iyo adis wuriyey khaslado munaafiqnimo kumid e ka geeriyoode waan jaabirin radi allahu taala anhu qaala jaabir may ka kunna kuna una may bahaanay maca anabiyi naw macshil jari sala allahu alayhi wasalam fi gazaatin dulumaat fishakil jari faqaala anabiyu naw may ka goolay ina bilmadinati ina bilmadinati madina dhahdiya may bahaadena la rijaalan rijaal yahaade ma sirtum isin socdno masiran socdon socdaan walakadatum isin gooyan waadiyan gooyaan ilaa kanuu rijaalasoy macakum macagin yahaadeen xabas almaradu jiriye hum rijaalasoy xabisti yani kuna may hanay maca nabiy ljani sala allahu alayh wasalam fi gazati dulumaad bishay rasulka ljani fakala nabiy naomay kagooley ina fi lmadinati ina fi lmadina isin hadi dulumaad mayla jartaan ahaa dada magaalada rooge an isin lasinla jalan ari rasulka kalbashood niidasin kula jalan ha ina bilmadinati ina bilmadina may bahaadena la rijaala rijaal yahaadeen maasirtum isin un socdaana masiran socdo un socdaan walaa gadactum isin un gooyaan waadiyan waado gobol sheegen gooyaan ilaa kaanuu yani rijaalasoy haadeen macakum macagin haadeen fi lajri ajarka macaginka haadeen ay nidasin kulijara may weli habasa habahalahayen habasa may habisay hum rijaalasoy almaradu ajri habisiyo kolki yani ajarka saasan hala wa fi riwaayatin riwaayo fi shay abasa xabasamay xabisay hum yani wa kay rijaalasoy alcudr cudr iyo xabisi wa fi riwaayatin ila sharakuu ila kanuu melsi ila sharakuu shirka nagadaayan kumisinsin shirka nagadaayan ila kanuu macakum o dhimaan ila sharakuu shirka nagadaayan kumisin fi lajri ajarkasina shirka nagadaayan rawa lbukaariy bukaariy wa adidkana weriyey min riwaayati anasin warawaama wuriyey adidka muslim muslim ya wuri min riwaayati jaabirin jaabir riwaayadis walafdu lafdigana lah lijaabir lafdana jaabir alawaay وعan abi hurey abi musa radi alahu taala canhu abi musa mayl guriyey ana acraabiya lanko acraabi e waataahu acraabiga seeday annabiya sala lahu alayhi wasalam nabagyan seedi faqaala acraabigi mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo arajul rajul ilaa sharaku shirka nagadaaya yani wa kay kumisin filajiri rawahu lbukaariy min riwaayati anas warawamay kala wuriya xadiidka muslim min riwaayati jaabir wlafdu lafdigana lahu lijaabir can abi musa radi alahu taala canhu ana acraabiya lanko acraabi eh, a waataasede nabiy ansedi sala lahu alayه wasalam fagala acraabiy meera ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiiy arajul kof yakaatilu degaalame lilmaqnami lilganimati an degaalame kofka dantiis ujeedadiis bu degaalka dandenga jarma haniim hel wa maala ah hel anta ah hel madaxnima ah hel warajul sun yugaatilu degaalame liyudkara iniluso geesu halka ero saasan degaalame warajul rajul sun yugaatilu degaalame liyuraa ini la argo makaanahu dardidiis la argo geesinimiis la argo degaalame eh, sabiili llahi e eh, wa fi riwaayatin yugatil rajul dagaalamay shajaacatan lejli shajaaca geesnimo daraadiye wayugatil rajul dagaalamay xamiyatan lejli xamiyatin masir dara gabeelnimo daraadiye masir sabilimintaabren dagaalame wa fi riwaayatin wayugatil rajul dagaalamay halaban dirabdas en dagaalame faman ay fi sabiili llahi en untun kulisho kan fi sabiil lahi kew faqala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay ka goolay tanlay man kaatala lanki dagaalamo litakuna kalimat llahi ilahay kalimadiis hiya kalimad alla alculyaati sarmaraas ahaadan dagaalan fahuwa fakitaalhu iyo fi sabiili llahi e mutafaq alayh tan lailakagobol yani litakuna kalimat llahi hiy alculya wa kalimat lkufri hiy sufla kalimat lkufr ini hoosan dhiido kalimad islaamkaa yani kornagato lankisaasjeedidisat kaasa fi sabiili llahi rasul hay an nabi musa ana acraabiyan ata acraabiga sade nabiyan sal sala lahu alay slam qal acraabiy acraabiga mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi o rajul of yugaatilu degaalamey lilmanami liajli lganima ken degaalamey warajulu rajul sun yugaatilu degaalamey liyubtala warajulka ini loson degaalamey warajulu rajulka sun yugaatilu degaalamey liyura ini largo makanuhu makanu darajatuhu darajat rajul rajulu darajis ini largon degaalamey wafi riwaayatin yugaatilu rajul degaalamey shajaacatan lijli shajaac geesinimo daraadien degaalamey wayugaatilu huwa rajul degaalamey xamiyatan lijli xamiya anafatan sartaad iyo neow geero masir iyo neow gabiilnimo iyo neow taluso difaaca degaalamey wafi riwayatin wayukatil rajul degaalamey alaban dhirifa degaalamey untun kulisho saasa dad e saasan degaalama jiraan ang rajeedadiyo faman fi sabiil illahi untun haddaa sheegni kuha kubib ka fi sabiil illahi faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay ka gore untun kulisho fi sabiil illahi mae bal fi sabiil illahi mayle wa man katala lanki degaalamo litakuna kalimat llahi ilahay kelimadiis ini haato hiya kalimada allah alculyaati saray tahaatan degaalamo fahuwa man kaasa kainu hadi fi sabiil illahi fahuwa fakitaaluhu kitaalu man man kaas kitaal je fi sabiili llahi hadi mutafaqun caleyh kal unajeedad fay lahaato lambahani mana litakuna kalimat llahi alculya lagesa walkalima lakajab can cabdالlahi bn cmr bni caas radi allahu taala anhuma qala cabdالlahi may golay qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may ka golay ma min gaaziyatin to dulas ma jar o sariyatin ma min sariyatin to ilaaliya ma jar taksu dulas fataknamu animashdaas wataslamu habadbaadas ma jart ila kanu ade la tacajalu ku hadegdegsaday dulusay ujuri hajaryaalkooda lamadisulsaanku degdegsiya hadaya wamaa min kaasiyatin too dura oo sariyatin too ilaaliya ma jir tukfiguha bilaasha nagdaas watusaabilhaasibo ilaa tama ujuroom ujur yani ajaryaalkooda taam nagdi rawahu muslimun muslim iya wadiis buriyey an cabdillahi bin camr bni caas radialahu taala anhuma qaala cabdillahi may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may ka golay ma min kaaziyatin too dulas ma jir ma min jamaacatin jamaaca kaaziyatin dulas ma jir jamaaca dulan baas o sariyatin ma min sariyatin ilaali majar sariy azu maylere wali rasulka lajaro dulimaad meelindiro rasulka lajaro azu lere sariyin maylere wali rasulka lajarna ciidan meelindiri ilaa afar boqol sen badan o sariyatin min sariyatin to ma sariyatin to ilaaliya majar takzu hiya sariyadeed dulas majarta oo fataknamuha animo sidaas odowkiya kurooyaso hanimaha ilaas wataslamu dhaawac lang hanagadaas badbaadaas majarta ilaa kanuu haadayaan la ciidankaas may nagadaayana kad tacajal ku degdegsaday unuday ujuri ajaryaalkooda sadimeel markilangibi lama meelood haku degdegsadiy haadeen hal meel leelaayan lama meelood haku degdegsadeen umana ilan dhibmaa deerne wama min gaaziyatin to duuli majar o sariyatin shakraawlea o sariyatin wama min sariyatin to ilaaliya majar tukfiku min aikfaaqi laa taknamu shayan umana shayan alimo islan bilaasha nagdaas tukfiku habilaashawaas habilaashawaaso bilaash bilaasha nagdaas ey laa taknamu shayan laywa shayan animaysadaan yani waa kay majart waay fata yani waa kay watusaabu laasiiba wan laasiibayo haddana aniim laan anagadaas ilaa tama ujuruhum ujurl yani waa kay ujuruhum ujurl aazina aazintaas ajarkoodi yataam nagdihani dulen hanase ajarto kamilan helaayan wa may welaya o laa asiib walaa asiibi walilah dila wala dil walaa dhaawaci haddana aniim laanga naga hajaben ajarto kamilan helaayan korku rawa muslim muslim iy waati kuriyey waan abi mamata radi alahu taala an ana rajula qala rajul mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisa idan li ingedin fista fistayaxati dalxiis ingedin hari manaa dalmar ini dal waa laisku wareego sayaaxa arada laisku wareego lidalxiis san yeedayin fasax faqala nabiy naomay kagoolay ina siyaxata ummati umaday dalxiisa mayle hada aljihaadu fi sabiili illahi ilahi wadis dahadyalka jihaad caza alib ale wajalawinari aw abu daawud iya wadi kuri bisnadin jayidin sanad wanaagsan kuri wa ana rajula an gaala rajul mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo idan li ani ingedon fiya yani fi sayaaxati dalxiiso ingedon sayaaxati wareego arada laka wareego lasku dalxiis taaso infasax fakala nabiynaomay kagolay ina siyaaxata bilaash bilaasn soodo ma jerto rasulka mudaydati ina siyaaxata umati umaday dalxiis mayla wa aljihaadku jihaadin infahami fi sabiilah ka jihaad ono saas wadamay ka maran fi sabiil lah ciza alib ala jala hawama yura adiska abu daud bi isnaadin sanadki wari sanadkaaso jayidin an cabdillahi bin camr bn as radi allahu taala anuma an nabi sala lahu ala salam qala nabi nao may ka goolay gaflatun nagasho ka gazwatin dulumaad alamidato rawa abu daud abu daud wadi kurib isnaadi jayid algaflatu macnahu arujuca nagasho lay walmuraadu arujuc nagasho min algazwi dulumaad lahaku nagli bacda faragi farag lgazwi dulunki marki laha kufaru nagli bacdishe wadanki lah nagadawriye yani min algazwi lay kumida sorinjeer lay limida tajarshe kamil lay langalaw wamacnahu anahu shaniye yusaabu may la sawaabiye yusaabu huwa rajulkiya la sawaabiye fi rujuci rujuci rajuli rajulki hanagashidis oo jihaadka kunagdyalo sawaabiye bacda faragi faragi rajul rajulka farug nagashidis bacdigeed min algazwi kufarug nagdi marki duulinka kunagdaas kusod on ajarsha kamil len hele horan jeedki oo kale len helewa waan saai bin yazid radi allahu taala anhu gaala saai may gore lama kadima nabiy labo marki galay salalaha galay min gazwati tabuka kunagdiya talka naasu dadki lakulme huwa nabiya fatalakaytu saaibanin lakulme huwa nabiya maca sabiyani lakulme ala taniyat lwadac rawa abu daud abu daud iya wadilka bisnaadin saxiix waan saai bin yazid radi alahu taala canhu qaala may kagolay saaib xadiidka amantusa wuri oo amantusadi rasul kulmi ahay unug yaro todob jares lijareha markaasa soo winadi hadidka sheekoya can saaib bin yazid radi alahu taala canhu qaala saaib may kagolay lama kadima nabiyu nabag marki hadgali sala allahu alayhi wasalam min gazwati tabuka tabuka dulumaadka ku gali yani roma arlo roman bahay rasulka tabukin bahay melaseeda halbil melinsooda waay madina lagutabi halbil melinsoodaaseen gazwadii rasulka duulay meeligadheeraysiyo xijaaz marki kufarxaladay gobsaday iya kolkuntabokan bahi yani wa kasaas digaalna mahadine lakin anaga daye gazwalinka dheeraysa albil meelasooda lama gadima gazwadi waan rasuulka aakiru ahi gazwatin gazaha rasuulullahi sala allahu alayh wasalam gazwadii rasuulka duulawtin dangoysiyo lama gadima anabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulki markii ona wa galay min gazwati tabuka tabuka gazwadeeda kugaliya talaka naasu dadki lakulumen dadki oo madinadoogi kahorteedana rasuulka hadhawaayo taaso idin kol hadhawaaye talaka naasu dadki lakulumen wanabiya fatalakaytu anina lakulmiya lay saaiib hadlan huwa nabiya lakulmi maca sebyani awlaadi yaryarya kumid hay anina awlaadi yaryar macasho rasul lakulmi calaa taniyat lwadaaci sogooti sifon korteedya kulakulungni madina meerbuurtokayaalo lanka marki lasogootiya may buahan jusung o bin jabali salco jabalko salco lera madina gooshe fi shardin minu kayaalo kana naasu yusiicuna musaafiri musaafira lanka musaafirka la sogootiya meela lajeeye marki kooyawn walan korteede meela la korteede taasu masalan kalku ilaa meela seediya laymana rawa abu daud abu daud adid wuriyay bisnaadin saxiin bi hada lafdi warawa buaariy buaari may wuriyay qaala buaari may kagolay dahabna tabni natalaka rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul jeli kulmaan macase bihani awlaadiya macasholban ila taniyatirodayan baniyo uni awlaadiya rasuulkaas odalanere asxaab rasul si injelen awlaadiyo yar bilaantiyo koorseedeen hada waayaniyaley mana dahabna tabni natalaka naxnu noola kulmaan rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul jeli kulmaan macase bihani awlaad macasho yla kulmaano tabni inti inten bani natlakala kulamaan yani inten bani dahabna tabnay ilaa daniyat lwadaaci sagootiski fangortis yan bani melilanka musaafirka laafkunagadaay lisagootiyaaye meelalijeey laakunagadaay markiisa socdoona lankorseeday lankilijeri meela rasulkan korseeniya ley mana وan abi umamata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu lay wasalam qala nabiy naomay goolay man lam yakzu lanki indulna o yujahizan diyaarin gaaziyan o yaklufn kalib nagana gaaziyan diyaali bikayrin asab allahu ilahi umankaas asiibe biqaricatin masiibiya kasiibiya gabla yawm alqiyaama qiyaama maalinteed horteeda rawa abu daud biisnaadin saxiixin an abi muhamed radi lahu taala an an inabiy sala lahu alay slam qala nabi naw may ka goray man lam yakzul lankin duul o yujahiz man lam yujahiz lankin diyaarin gaaziyan lan duulma injeedan diyaarine nin kaalmay o yakluf man lam yakluf lankin nin khalif nabe gaaziyan lan duuli nin khalif naben fiyali heelshay daadis bikayrin khayrin ninka khalif nabe asaab allahu ilahi human kaas asiibe biqaaricatin masiibiya ka asiibe wa ahi bidaahiyatin masiiba qabla ywmi qiyaamati qiyaama maalinteed hortiya kasiibe rawa mayura adska abu daud abu daud iyo weli bisnaadin saciim waan anasin radi alahu taala anhu ana nabiy sala lahu alay salam qala nabiy hawmay gore jahidu ladagaalama almushrikiina mushrikiinta biamwaalikum walyaalkinka ladagaalama waanfusikum wabianfusikum waalsinatikum carabyaalkinka ladagaalama rawa abu daud shahid lmushrikiina mushrikiinta ladagaalama biamwaalikum maalyaalkinka ladagaalama maalna dhiiba wabianfusikum nafyaalkinka ladagaalama wabialsinatikum carabyaalkinka ladagaalama ini habaartan hadalonka sheegdan dacaydka fididan isuli habaartan yani wa kay afkana kula degaalmaal yoba afarta kalisi yo maala degaalmaaya nafa degaalmaaya afkana kudegaalmaaya maha isina saas wela rasulka sala allahu alayه wasalam sawaama yuri adis abu daud bisnaadin saai waan ibni camrin waan abi camrin wayugaal abu xakimin annucman ibni muqarin radia lahu taala an qala nucman may ka golay shahidtu rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul sheen xaadiri ida lam yuqatil huwa rasulka din dagaalana min awali nahaar maalinta ulsi akira nabiy nabo akiraay alkitaala dagaalka akiraay hataa tazula shamsu ilidinti kuzuulaso watahuba hataa tahuba riyaax dabeelyaalka dhowdaayan wanzila nasro hataa yanzila nasro nasrig ilaa intia kudagaaw bacda zawal aha an abi camrin waigal abi xakim nucman bin muqarin radi allahu taala anhu qaala nucman may kagolay shahidtu rasuul allahi xalri sala allahu alay salam ida lam yuqatil huwa rasulka din dagaalana min awali nahaar maalinta ulsi adin insurtona isun dagaalana akar nabiy nabag akiraay alkitaal dagaalka akiraay hata tazula shams irid ila tazula watahuba riyaaxu hata tahuba riyaaxu dabeelyaalanti kudhawadaayaan riixin riyaa lakajami watahuba riyaaxu dabeelyaalanti kudhawadaayaan wayanzila hata yanzila nasru nasrig ilahi inta kudego bacda zawal dabeele raxmada kudhawadaas o abu daud tirmidi o adis guriye waqala tirmidi mer adisun ada adisun hasan darjisan saxiixun o saxiixun waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abi hurayr may goole qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay golay laa tatamano inta maniden injedateen ligaa alcaduwi godowka lakulamausha gaalada lakulamausha inta maniden wasalu suaala allaha tacaala ilahay suaala alcaafiyata caafimaad suaala intiisin lakulung lele ilahay galba jabkadido taas caafimaaddantaas suaala laakin fa idaa lagitum hadii lakuluntan hum ala duwa godowki lakuluntanna markaaso he fasbiro sabra waay ahe yani sabra waktigaasay sabra saaca yani waa kay mutafaqun caleyh sabra waktigaasay sabraa liley mana wacanhu yani wa kay masalan saas geesanimada sabarka yani islamka wala kaguulaysada sabarkaasi iyo niytagwad ilahay i ducaala kaguulaysaday mutafaqun caleyh wacanhu an abi hurayrata an jaabirin radi allahu taala an ana nabiya sala lahu alay salam qaala nabiy lao may ka goolay alxarbu xarbaga khadcatun dhagar waayo xarbaga oo gaalada lalxarbiyaw kedu maanaa kedi dhagaro alxarbu xarbaga khadcatun kedi waayo mutafaqun caleyh adeskana mutafaq waayo baa u bayaan jama